بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الغرام بالكتب waxaynu ku dhex jirnay mowduuceennii oo ku saabsanaa ataxallii bilcamal marka fasalkaas lixaad ayaynu weli ku guda jirnay qodobka marka musanifku wuxuu kaga hadlayaa dadku ardayda dalabatulcilmiga inay aada u jeclaadaan kutubta kaydsigooda ay kaydsadaan kutubta oo la kaydsado oo la gato inay shaqaf iyo jacayl badan ay u hayaan marka musanifku wuxuu yiri al-gharam bil kutub gharamka asal ahaan waxa la yiraahdaa al-gharam wa at-ta'alluq bil shay'i ta'alluqan la yastataa'u at-takhallus minhu bal ilaha shayga oo qofka uu aad ugu mamanaado ku dhigo oo marna aysan suurad aysan maartay ee la awoodi karin ka tagistiisa shayga aadan awoodi karin inaad ka tagto yaa loo jeedaa marka algharaan hadda waxa weeye atacalluq walxub bilkutubi wey jacayl oo kutubta uu jeclaado qofka uu kutubta raadsado marka wuxuu musanifku yiri sharaf al-ilmi ma'lum ilmiga sharaftiisu waa shay la garanayo macluum maxaa lagu garanayaa li'umumi naf'ihi li'ajli umumi naf'ihi waxtarkiisa oo caam ah cilmiga yani waxtarkaas caamka ah dartii ayuu macluum ku yahay cilmiga sharaftiisa lagu garanaya maxaa yeele qofka cilmiga leh adduun iyo aakharaba waxbuu taraa cilmigaasi adduunkana soo u dhaqmi lahaabuu u nuuriyaa aakharana jidkii iyo siraada lmustaqiimka ayuu ilaahay ku toosiyaa iyo ridaha ilaahay buu gaarsiiyaa weeyaan marka cilmiga oo la talbo horena u soo marnay alcilmu cibaada watan soo marnay waa cibaado wey bal waxaa la yidhaahdaa afdalu min salaati naafila cilmiga inaad waqtiga waxbarashada a ku jirto oo kutubta aad akhrinayso oo aad waxbaranayso salaada sunnada waxaa ka fadli badan mar hadday naafila tahay oo sunno tahay talabulcilmiga iyo maaragtay inuu ku mashquulo baa ka fadli badan sida khatiib al-baghdadi raxmatullaahi calayhi kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih uu kaga hadlayo sanadkiisa wuxuu ku soo guurinayaa can ibraahim ibni haanii ayuu ka soo rarayaa wuxuu leeyahay qultu liaxmed ibni xambal raximah ullah imaam axmed ibni xambal baan waxaan ku idhi buu yidhi ayu shayin axabu ilayka yani sheegee laguu jacayl badan yahay imaam axmedo ajlisu bileyli ansaqu o usalli taawucan inaan habeenkii intaan fadhiisto aan wax naskhiyo cilmigii aan qorto oo aan urursado iyo inaan salaata taawuc tukado habeenkaasoo naskigii iyo qoraalkii cilmiga aan iska dhaafo keebaad adiga laguu jacayl badan yahay buu weydiiyey markaasuu imaamu axmed wuxuu ku yidhi idaa kunta tansakhu faanta taclamu bihi mra diinik fahuwa axabu ilay marka aad wax qoraysa buu yidhi qoraalkaas waxaad aad maaragtay ka baranaysaa diinkaada arrinkiisaaad baranaysaa amra diinik baad ku baranaysaa qoraalkaasi weya marka fahuwa axabu ilaya wuxuu iiga yani la iiga jacayl badan yahay min salaati naafila salaata tatawuc marka maadaama nafcigiisa uu tiro badan yahay cilmiga sharaftiisana ay macluum tahay oo la garanayo yani saasuu musanifku wuxuu leeyahay washidaة اlxaajati ilayhi kaxaajaة اlbadani ilى اlanfaasi cilmiga baahidiisa washidaة xaajati baahida darnaanshaheeda ilayhi ila alcilmi loo baahan yahay waxay la tahay buu yidhi ka xaajati اlbadani jirka baahidiisa oo ilal anfaasi neefsasho u baahan yahay jirkaada haddii neefta naqaska lagugu celiso ma noolaanaya qofku maya waa inaad tanafus samaysaa markuu neefsado noloshiisa waa sii soconaysaa sidoo kaleeto neefta siduu insaanku ugu baahan yahay jirkiisa oo kalebuuna baninsaankuna cilmiga ugu baahan yahay inuu cilmiga barto oo cilmigii qaato oo caalim uu noqdo cilmi yeesho saas ugu baahaya waduhuuru naqsi biqadri naqsihi nusqaanta muuqashadeeda ay muuqatana oo cilmiga naqsi cilmi oo qofka ku sugan waxa weeyaan buu yiri wa biqadri naqsihi nusqaantiisa qadarkeeda uu weeyaan naaqis ba mar hadaa tahay adiga waxa nusqaanta ku keenay naqsi cilmi cilmigaana oo naqis ka tahay ayaa ku keenay weeyaan hadii laakiin cilmigaada uu maaragtay oo cilmi badan ama cilmi aa leedahayna hadba intii aad kasbato ayuu cilmigaada iyo darajadaaduna ay la ekaanaysaa wey markaasuu wuxuu yidhi waxusuulu ladati wasuruuri helitaanka ou qofka macaanka cilmiga helo iyo faraxa ou helaahi biqadri taxsiilihi kaainu biqadri taxsiilihi inta aad cilmiga xasiliso ayu faraxaada iyo maaragtay macaansigaada cilmiga u sii macaansato ayuu ahaanayaa weeyaan saasoo noqoni kulamaa aad yani maaragtay cilmi xasalisaba raqbaa ku sii gelaysa jacayl baa ku sii gelayo waa sii macaansanaysaa wahaakada waa ku farxaysaa weeyaan walihaada sidaa darteed hadda mawduuciisa usoo deganaya markuu arartaas soo sameeyey cilmiga qiimihiisa oo ka soo hadlay ayuu wuxuu yidhi walihaada sidaa darteed ishtadda waxaa darnaaday gharaamu tulaabi ardayda jacaylkooda bialabi cilmiga doonistiisa ay jeclaadaan iyo walharaamu jacaylka iyo mamanaantii ay ku maman yihiin oo jecel yihiin bijamci kutubi kutubta uruurinteeda ay urursadaan maca alintiqaa'i ayaga oo xulasho ay ula jirto oo ardaydii ay xulayaan kutubta lafteeda ay kitaab iska soo qaada intiqaa bay ku samaynayaan waxa nafciga leh wax tarka leh cilmigaada adduun iyo aakhira ku anfacayo ayay talbaan kutubtana ka soo urursadaan weeyaan marka sidaad yacni cilmiga darajadaas uu leeyahay daraaddeed ayay ardaydu cilmiga u raadiyaan oo raadintiisa ay ugu maman yihiin dalabulcilmiga oo kutub inay kulmiyaan oo urursadaan ayagoo kutubta kala xulanayo oo kutubta ahlu sunnaha xulanayo walahum waxay leeyihiin ardaydii akhbaarun warar oo fii haadaa warkan ku saabsan dhexdiisa ihi siday kutubta u jamcin jireen siday cilmiga u talbi jireen ardaydaasi yacni dhexdeeda ku sugan oo tatuulu wararkaasoo akhbaartaasoo tatuulu dheeraanayso yacni haddii layidhaha laga sheekeeyo aad u dheeraanaysa buu leeyahy wa fiihi waxaa oo khabarkan waxaa dhexdiisa ku sugan muqayadaatun kutub la qoray waxyaala la qoray ayaa dhexdiisa ku sugan oo lagu qoray fii khabar kitaab kitaab magacii wey khabar kitaab waa ismu kitaab oo shiikha laftiisa uu leeyahay bakar abu zayd uu leeyahay weeyaan kitaabka warkiisii ayuu arrimahan akhbaar fara badan say talabulcilmiga ardayda u samayn jireen kutubaha siday ugu mamanaayeen u raadin jireen u jamcin jireen intiqaha iyo maarata xulashada siday u samayn jireen oo kaga warramayo ayuu muqayad ku sameeyay muqayad yani waxa weeye maarata eh, ma kutiba wax la qoray taqyidka waa kitaaba oo lagu qaydiyo lagu xiro lagu qoray fi khabar alkitab kitabka warkiisa lagu qoray yassara allah itmaamahu wa tab'ahu markuu kitabkan sheekhu qorayay kaas uma dhamaystirnay markaasuu ilaahay wuxuu weydiisanayaa yasar allaahu ilaahay ha fududeeyo ha sahlo itmaamahu kitaabka khabarulkitaab la yidhaahdaa dhammaystirkiisa iyo wa tabcahu la daabaco ilaahay ha noo fududeeyee ahbaar oo aanan halkaa lagu sheegi karin yaa kitaabkaasi ku koobay buu leeyay wa arrinkan oo aan ka soo sheegna calaa hada alasli oo algharaama bilkutub ah markaan qabanno faxras yani maarata koob wa soo koob markaad kutub raadsanayso waxaad yani urursataa alusuula min alkutubi kutubta asalka la yidhahdo usuusha la yidhahdo ururso asal markii la yidhaahdo kutubta tafaasiirta axaadiista waxyaalaha soo raaco fiqigii ay maaragtay usuulkiisii kutubahaasoo dhan soo ururi musalaxii haddii ay tahay ayi kitaab oo nafci leh ururso oo ku dadaal usuusha raadi kutubta usuusha raadi buu ogow annahu laa yughnii minha kitaabun can kitaabin annahu laa yughnii inuunan waxba ka taraynin uusan deeqaynin minhaa kutubta xaggeeda kitaabun kitaab can kitaabin yacnii kutubta oo usuusha ah midna midka kaleeto lagama deeqtoomi karo weeyaan marka mar kastaba waad u baahan kan raadso soo qaado kan soo iibso kan soo gado dhigo weeyaan laakiin markii lagu yiri kutubta jamciyo raadi lagu yiri wala tahshur maktabataka wa tushawish ala fikrika bil kutub al ghufaiya musannafka digniin ku siinaya marka wala tahshur hakul minin maktabataka maktabadaada oo kutubaha aad ku jamcinaysaa hakul kulminin wa tushawish yani waliba aad maartay watushawisha aad kasto calaa fikrika fikradaada aad kasto ood ku kasto bilkutubi alghufaa'iya kutubta xumbada ah ee xoorta oo kale daadku markuu soo rogmado dul fuusho oo kaleo wax laga faa'iidaysanaya aanan jirin kutubtaasna maktabadaada ha keenin hana ku darin fikrigaagana ha ku mashquulinin laa siyamaa maba kumaba sii jiro kumaba sii jiraan kutub mubtadicati dadka mubtadicada lila ahlu bidaca kutubtooda maalba ma leh si ha keensan maktabadaada ha ku darin maxaa yeelay fa inahaa kutubta oo kutubta ahlu bidaca ahi summun sun weeye sunta oo naaqicun ay qaatilun wax disho weeyaan waa sun qaatil ahoo wax disho saaxiibkeeda dilayse diin la'aan bay ku dhigaysaa marka iska ilaali kutubta ahlu bidaca maktabadaada ha ku soo darin kutubta aan wax laga faa'iideysanay jirinna maktabadaada ha ku soo darin musanadku marka meeshan wuxuu kaga hadlay wuxuu kaga hadlayaa qofka maadaama cilmiga darajadaas iyo sharaftaas uu leeyahay talibul cilmiga inuu ku dadaalo inuu ta'siisu maktaba samaysto maktabad inuu asiso وإنا مكتبات سميستا كتب إنا راسطيدو كتابك waa inaad muraajacaysataa waa inaad furuun fanni kastaba aad raadiso si cilmigaada aad u kororsato marka qofku waa inuu maktabad leeyahay kutubahana uu uruuriya kutubta la uruurinayana waa inay kutubul usuul noqotaa iyo kutubta nafciga leh ee wax tarayso axaadiistii yacni maaragtay tafaasiirtii waxaa la yidhaahdaa culuum alqur'aan oo maaragtay tajwiidkii iyo qiraa'aadkii iyo wixii la xiriiro inay noqoto mustalaxii iyo xadiidkii inuu noqdo fiqhigii iyo usuulkiisii inay tahay luqadii oo aad maaragtay oo aad ka faa'iidaysanayso naxwi hadday tahay sarfi hadday tahay balaaqo hadday tahay maadooyinka wax laga faa'iidaysto idil inuu qofku uu funuuntaas jamciyo nafciga leh ayaa la rabaa marka kutub hufaa'iya alghufaa'iya waxaa la yidhaahdaa waa xoorta oo kale baa la waxa aan macnaha lahayn laanna daad xoorka waa taqaanaan daadku markuu soo rogmado oo meel ku ururo xumbo iyo waxa qariyo xoor baa qariso xoor baa qariso muddo yar ka bacdina dabaysha la tagto eber buu noqdaa waa baaba'da marka kutubta noocaas oo kale wax laga faa'iideeyo inaan jirin waqtigaada ha ku dhumin waqtigaada ku dhumin waxa la rabaa inuu qofku ka faa'iideysto kutubtaasi weeye sheekh ibn uthaymeen raxmatullahi alayhi markuu uu meeshan ka hadlayo wuxuu leeyahay thumma hdar an tadumma maktabatak an taduma maktabatuka alkutuba allatii laysa fiiha khayru waxaa iska ilaalisaa maktabadaadu inay koobto kutubta aan wax khayray leedahay la arag laa aquulu allatii fiiha darar ma dhahayo kutubta dhib kale keliya ma odhanayo bal aquulu waxaan leeyahay allatii laysa fiiha khayrun kutubta aan khayrka lahayn ayaan leeyahay maxaa yeele kutubtu saddex u qaybinaya lianna alkutuba tanqasimu ila alaaati aqsaam waxa khayr kutub khayra wa sharun kutub shar ah iyo kuwa laa khayr walaa khayr walaa shar khayr iyo shar mid ku jirta ma aynan jirin ayaa jira buu leeyahay marka fah wuxuu leeyahay fahras an takuna maktabatuka inay maktabadaadu noqoto khaliyatan min alkutubi allati laysa fiha khayr kutubta aan ba khayrka baan ahayn ama sharha ku jirto ama marka wuxuu leeyahay soo u soo wado hunaaka kutubun ghaamida daatu afkaari mucayana wamanhajin mucayan fahadihi aydan laa tudkhil maktabata yani waxa weeyaan kutub haamido ahoo qarsoon oo afkaar mucayana ka hadlayso yani haadihi fikrat alkhawaarij bay ka hadlaysaa oo dadkii u bandhigaysaa fikr almuctasila fikr suufi فكر مارة الحزبي فكر الإخواني وما إلى ذلك أي فكر التكفير بيكون بردقيسا وما إلى ذلك مناهج معينة كتبت كهر ليساي أفكار غامضة وذاتهاي كتب تاسن إسكا إلى لكفقو مكتبة هذا هكين يعني أركي جرين واقي wadaadada dhalinyarada la ahaa ee raggu yaryaraayeen waxaan ku mashquulin jiray meeshii dadka cilmiga laga bari lahaa kutubta yararka ah oo ayay dadku ku mashquulin jireen macaalim fi ariiq iyo mustalaxaat alarbaca fi lqur'aan iyo kitaab la yidhaahdo hada diin iyo almustaqbal lihada diin iyo jaahiliyat qarn alcishriin iyo yani kutubta ay nimanka ikhwaan muslimiinku qoraan oo ummadda lagu tashwiishiyo oo umri meeshu wax ka baran lahaa diinkiisa uu baran lahaa maanta dhan afkaar iyo wuxuu daba taagan yahay iyo waxaan loo joogin oo cumrigiisa ku dhammaynaya saasay ku dhumin jireen marka waxaasoo dhan waa dayaacu lwaqti waa waqtigaada inay baabi'iyaan uma inay madhab oo munxarifa kuu horseedaan hadda macaalifu ariiq waad ogtihiin dadka takfiiriyiinta oo idil ama madhab alkhawaarij watoo dhan kitaabka ictimaadaan waay dadka ahlu takfiirka kitaabka ictimaadaan mujtamacaadka gaalaysiiyo saa ugu badan kitaabkaasa u badan yihiin waad arkaysaa lagama taabto sayid qutub hadda waad aragteen allahu naxariisto culamo badana tacliiqisa sheekh albani baa maartay eh, tacliiq ku sameeyay duweesh wadaad la yiraahdo ka hadlay oo isagana sidoo kale u tacliiqiyay sheekh rabiic ibn hadi al-madkhali baa maartay aad u kashfiyay waliba si fiican kutubtiisa too dhaxgalay banaanka u soo dhigay kullu xisbin wala dirsan yahay sheekh rabiic waa nacabiyi sababtu maxay ku naceen sayidku uyubtiisi yaani waxyaalaha kitaabka ku qorna oo takfiirka ah soo saaray lama tusi kara markaa saasay maanta dhan waxay ku hayaan maartay eh, sheekh iyo isaaran iyo dadka ahlu cilmiga marka waxaa la rabaa kutubta nafciga leh ee taalib cilmiga wax tarayso inuu qofku uu ku ayay ku nagaado maktabadna ka dhigto cilmigaana uu ku mashquulo baa rabaa ee waxyaalaha qufaa'iga ah ama waxyaalahan afkaartooda qaamid ka tahay ama manhaj muayan uu yeerayo inuu qofku ka fogaado baa rabaa qiwaamu maktabatika hadda maktabadaada waxa ay ku taagan tahay ayuu musanifka kaga hadlayaa qiwaamu maktabati qiwaam waxaa la yani qiwaamu kulli shayin cimaaduhu wa nidaamuhu baa la yani maa yaquumu bihi shay walba wuxuu ku taagan yahay ayaa qiwaam loo jeedaa hadda maktabadaada markaa maktabad samaysanayso ila maktabad kutubo ururi baa lagu yidhi maxay maktabadaada ku taagantaho aad ka dhisaysaa kutubta la rabo iyo a'immada kutubtooda la rabaahi waa kuwe kutubtaada maktabadaadu waxay ku taagan tahay ayuu meesha noogu dhigaya alayka laazim alayka waa ismu fi'l amri wa taqana ilzam wa laazim بالكتب كتبتي المنسوجة لقري المكتوبة والمنسوجة المكتوبة لقري كتبت لقري لغو قري على طريقة الاستدلال طلب الدليل ك دليل رادنتي ودديدا كتبت لغو قري لازم كتبتاس كتبت أدلة كتسيسو من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كتبهاس يعني لازم أد أقبر iyo watafaquhi kasitaan oo aad fahamta kutubta loo qoray yani ala sabiili ala tariiqati tafahumi tafaquhi fikhi yani maaragtay kasitaankiis la kaso darteed dariiqadeeda loogu qoray maxaa la fahmayaa oo la kasi fii cilal alaxkaami axkaamta oo diinkeennu ku dhisan yahay cilooyinkeeda alcilla waa asabab wa sababaha iyo cilalka ay ku dhisan tahay axkaamtaasi kasitaankeeda la kasaahi kutubta waddadeeda lagu alifo kutubtaas laazim weeyaan iyo weliba walqawsi yani maaragtay dabaalasho iyo dhexgelid quusid la quuso calaa asraari lmasaa'ili masaaisha oo diiniga ah masaa'ilta shareecada sirta ay leedahay asraarta iyo sirta ay leedahay oo la dhex quuso kutubta ka hadlaysaahi kutubtaa laazim yacni fiiri kutubtaas waa maxay horta waxaa lagu alifay calaa ariiqati alistidlaal yacni istidlaal waa alab daliil wa daliil raadintii ayaa maaragta lagu dhisay oo kitaabkii qur-aanka ah aayadihii qur-aanka iyo sunnadii nabiga haysata iyo maaragtay ijmaaci wax la midka lagu alifay waxa kutubta lagu alifay ala tariiqati tafahumi fi ilal al-ahkam ahkaamta lafteeda inaad cilooyinkooda fahamto ayaa lagu alifay waxa kale lagu alifay wal khawsa ala asrar al-masail mas'ala kasta sir bay sirteeda oo la dhex galo la quuso hoos loogu degto yani kutubta lagu alifay kuwaas kutub ka dhigo meesha kutub alghufaa'i ka urursan lahayd kutubahan ururso uu kuu tirin doonaa miaal calaa sabiili miaal uu kuugu sheegi wa min ajalihaa kutubtaas kuwa ugu waaweyn aan kuu sheegayo oo ariiqooyinkan ariiqaada lagu alifay kutubu sheekhayni labadii sheekh kutubtoodii wey labada sheekh waa kuwe رحمه, رحمه, رحمه الله تعالى إيه وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه سا إيه أردقيسي أو ابن قيم الجوزية آه كتبه سي طريقة سكو ألفيه كتبت إلا بدأ شيء قرين وحوى طريقة الاستدلال طريقة التفقه تفقه في علل الأحكام طريقة الغوص على أسرار المسائل أي كل سيهين مركا كتبها سنة لحظة بالته وآبقشه أيال الرباء كبرته كتبت kutubta aimadaas ay qoraan runtii aad u nafci badan tahay labadaa kitaab labadaa sheekh kutubaha ay qoraan waa kutuba naafica wey aad wax u tara weeye wa cala aljaadati yacni calaa jaadati alistidlaal wey istidlaalkaas weliba jaadadiisa yani jaadan hore usoo marra wasat ariiqa la yidhahda meesheeda dhabta ah waddada bartamaheeda ah istidlaalkaasi arrimahaas aan soo sheegnay kutubtaas dariiqada lagu alifay kuwooda jaadada ahe yani istidlaalkaasi wasadka u ihi min qablu horey loo qoray wa min bacdu gadaalna la qoray dad dambe kuwii hore iyo kuwii dambe ay qoreen ahlu ay qoreen waxaa ka mid ah buu leeyahay yani waxa weeye kutub alxaafidi yani kutub ayaa cala aljaadati fii dalika min qablu wa min bacdu ka mid ah يعني كتب ذا ومبتدئ مؤخر وي على جادة لنا خبركم مقدما كدغينا معناه وأضيري وكتب الحافظ ابن عبد البر وغيره من العلماء كوان حافظ عبد ابن عبد البر هي أئمدا كدنبيسو لا سو شيغي كتبتودو على الجادة wadadii saxda ahayd ala jadati istidlal ay ku sugayihiin oo fi dalika arrinka min qablu horay dadkii horay wax u alifay wamin bacdi kuwii gadaal kutubtii dambe a'imadii dambe ay alifeenba marka kutubu alxaafidi waa isku idaafaynaynaa soo ma yacni alxaafid ibn cabdilbari ibn cabdilbar waxaa la yidhahdaa abu cumar kunniyadiisa wa xaafid almaghrib kutubtiisa baa ka mid ah kuwa jaadada ku sugan raximahu llahu tacala ilahi u naxariistay marka ibn cabdilbar yacni waxaa weeye waajallu kutubihi tamhid kutubtiisa ku ugu weyn kan ugu weyn ka badan ugu jaliilsan ugu qiimaha badan kitabka tamhid la yiraahdo weeye التمهيد بل هذا يعني كتاب كموطأ ابن مالك موطأ إمام مالك أي آد شرحا مسائشي سلو آد وحضلا وكتاب مطبوعة وإلى مارتي دور تضبية لباتن مجلد مئة sideed labaatan mujalladu gaaraya weeyaan meelahaas u gaara waxa kamid ah marka kitaabka markaad aaris akhriso ibn abd albar kitaabkiisa marka akhriso at-tamhid yani waxaad kasbanaysaa culum aad u tirabadan culum aad u tirabadan qof ka kasbanaya بينما هذا الدين مستقبل هذا الدين waxa ka kasbanaysa jaahiliyada qarn 20 iyo aysan jirin waxa ka kasbanaysa lama arko illa warar iyo maarto umadaha mujtamacaadka si gaalaysiisa mooyee wax kale ka baran lama arko marka ibn abd albar sanadka uu dhinto noo sheegay Soomaa al-Hafiz ibn Abd albar al-mutawaffa sanad 463 afar boqol iyo lix iyo soddonkii hijradii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dhintay sheekhaas raximahullahu tacaala كلبات الحافظ ابن ابن قدامه الحافظ ابن قدامه الموفق ابن قدامة بالي هذا ابن قدامة الحنبلي لو يقانا isaguna wuxuu dhintay 620 hijrada nabiga markay ahayd ayuu dhintay weeyaan rahimahullahu ta'ala wa ar'as kutubihi kutubtiisa midka ugu madaxsanna al-mughni weeyaan kan ugu ra'iisan oo ugu weyn kitaabka mughni ibn qudama la yiraahdo weeyaan mughni ibn qudama matbuucad badan buu leeyahay oo kitaab asna weyn weeye يعني runtii waana fiqh al-muqarin kutubta lagu alifo oo istidlaalka kitaabka iyo aayaadka quraanka iyo xadiiska iyo aqwaashi salafka iyo laga helayo weeyaan waa kitaab fiqhigiisa fiqh al-muqarin kala yiraahdo kutubta fiqhulmuqaarinka la yidhaahda la alifo kutubaha ugu waaweynuu ku jiraa ibnu qudaama xagga madhabka xanaabilada ayuu ku alifay wuxuu u dhigmaa midka sheekh alimaam nawowi raxmatullaahi calayhi ou lahaa almajmuuc la yidhaha sharx lmuhadab iyo asagaa isku dhigmaa la yidhaha hadduu dhammaystiri lahaa sheekh nawowi raxmatullahi calayh laakiin nawowi isagoo dhammaystirin buu ka dhintay subki baa bilaaba isagoo dhimin isagoo dhammaystirinuu ka dhintay wadaada kalaa bilaaba wadaad masriya markii dambe khatimay oo dhamaystiran weeyaan marka kitaabkaasna asagoo madbuuc uu yaalaayo ilaa 20 mujallad taqriiban waa gaaraya waxa kamid ah al-imam an-nawawi al-imam al-imam al-hafizi an-nawawi yaani kutub al-imam al-hafiz an-nawawi yaani sheekha al-imam an-nawawi yahya ibn sharaf an-nawawi rahmatullahi alayhi ad-dimashqi yaani imam an-nawawi oo macruufa oo isaguna iyo lixdii dhintay hijrada nebiga markay ahayd raximah llahu tacaala kutubtiisana nafcigeeda lama koobi karo majmuucaasaa ka mid a minhaajka uu diyaariyaa ka mid ah oo soo ikhtisaariyey muxarar oo kasoo ikhtisaariyey waxaa ka mid ah maaragtay riyaad saalixiinka oo alifay saxiixa muslimka sharxiisa kutubo badan buu leeyahay imaamu nawowi oo lasoo koobi karin a'imadaan dhanba kutubo badan bay leeyihiin waxaa la mid ah alxaafid dahabi isagana kutubtiisa oo dhintay al-mutawaffa sana 748 tadawqol isdeed iyo afartankii hijrada nabiga markay ahayd buu dhintay shamsuddin al-dhahabi kutubo aad u tira badan buu leeyahay oo waliba taariikhda xadiidka dhinac walba ah ayuu leeyahay sheekhaas kutubtiisa oo kale inuu qofku laasimo والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى المتوفى سنة 774 هجري الهجرية يعني من الهجرة النبوية xaafid ibn kaiir abulfida ismaaciil ibn kaiir dimashqi isagana toddoba boqol iyo wuxuu dhintay maxaa la yidhaahdaa ibnu kaiir iyo toddobaatan iyo afartii hijrada nebiga markay ahayd isagana hadda alxaafid ibnu kaiir waa taqaanaan tafsiirka uu leeyahay bidaaya wanihaaya uu leeyahay kutubo badan ayuu isna alifaa taariikhda iyo maaragtay dhinac walba uu ka hadlaa maara mustalax uu leeyahay wax badan buu leeyahay walxaafid ibnu rajab ibnu rajab alxambali isagana waad garanaysaan yani kutubo badan buu isaguna leeyahay almutawafa sana ayuu dhintay kii raximahu llahu tacaala alxaafi ibn xajar xaafid ibn xajar acasqalaani waad garanaysaan yani waxa weye waxaaba ugu filan kitaabkiisa oo bukhaariga oo sharxa keliyo fatxulbaariga la yidhaahdo ayaa ku filan isagana almutawafa sanad 52 min alhijra nabawiya raximah llahu tacaala isagana yani sideed boqol iyo wuxuu dhintay ibnu xajar acasqalaani iyo konton iyo labadii hijrada nebiga markay ahayd allahu naxariisto ayuu isagana dhintay weyaan waalxaafid ashawkaani alimaam shawkaani isagana dhinac walbaba baab walba wax ku leh hadday xadiis tahay hadday tafsiir tahay hadday dhinac walba fiqhi tahay waxbuu ku leeyahay oo isaguna dhintay almutawafaa sanad yani kii raximah llahu tacaala iyo alimaam moxamed ibn cabdilwahaab iyo isagana almutawafaa sanad sheeh maxamed cabdilwahaab oo dhintay yani eh, hijrada nebiga markay ahayd raximah llahu aimadaas kutubtoodii maxamed cabdilwahaabna kutub badan buu sameeyey ou qoray oo isagana in badan towxiidka uu ku rakisaayo oo shirkiga ummadda uga digaayo oo bidacda uga digaayo oo maaragtay waxyaalaha xunxunka oo ummadda uga fogaynayo weyaan iyo taqaaliidda xunxunka ah ilahayna ku anfaca jaziira alcarabiya oo ku anfacay weyaan yacni waxaa kaloo ka mid a wa kutubi culamaai dacwati culamaau wamin ajmacihaa kuwooda ugu yani la soo uruuriyo ugu kulminta badani addurar saniya baa la yidhaahdaa kitaab kitaabka durar saniya la yidhaahdo taqriiban ilaa lix iyo toban mujallad waa gaarayaa oo culamaa najdi maaragtay lagu soo ururiyey kutubtoodii iyo rasaa'ilkoodii laiskugu keenay waa kitaabo nafci badan weeyaan oo qofka caqiidadiisa iyo diinkiisa iyo manhajkii saxiixda ahaa iyo ku sugan weeyaan alcalaamatu sancaaniyi alcalaamatu sancaaniyi yani maaragtay alamiir sancaani baa la yidhaahdaa isagana alyamani oo isagana dhintay almutawafa sanad yani kun iyo boqol iyo siddeetan iyo labadii hijrada nebiga ayuu dhintay raximah llahu tacaala laa siyama kitaabuhu maalba mabo lehba kitaabkiisii annaaficu waxtarka badnaa kitaabki wax anfacayo subul salaam la yidhaahdo kumaba si jiraba waa sharx buluuqulmaraam aad garanaysaan wey asnamaba kusii jiro wey kan labiyo tobnaad alcalaamati kutub alcallaama wey sadiiq xasan khaan alqannowji sheekhaas oo hindiga ah oo isagana yani almutawafa sanad hijrada nabiga raximah llahu tacaala dhintay sheekhaa sadiiq xasan khaan oo hindiga ah kutubo nafci badan oo aad waxtaro u leh ayuu ummadda muslimiinta uga tegey oo dadka mutaakhiriinta ka mid ahaa wey waa sidoo kale alcalaamati maxamed alamiin shanqiiti maxamed alamiin shanqiiti isagana kutubtiisii oo aad u nafciga badnayd almutawafa sanad yani wuxuu dhintay kun iyo hijrada nabiga markay ahayd ayuu dhintay sheekh maxamed al-amiin ash-shinqiti rahimahullahu ta'ala la siyama kuma sii jiraba kutubtiisa kutubo badan oo leeyahay kitaabuhu adwaa'ul bayan kitaabka adwaa'ul bayan la yiraahdo imaarta ila 9 mujallad 10 mujallad ah ka badan waa la taabacaa weey waa matbuuc weey marka kutubtan kutubtan nafciga leh oo aalibulcilmiga wax tarayso ayuu calaa sabiili miaalku ugu keenay iyo a'immadaas qortay ee laa calaa sabiili alxasri ma ahan inay tahay intan keliya kutubtu waa intan keliya ma aha marka kutubtaada maktabadaada waa inay kutubta qadiimka aad ka buuxisaa iyo kutubta mutaakhiriintaoo nafciga leh sidaasuu ujeedaa weya waa kutub waxaad wax ka baranayso cilmi weyn aad ka kasbanayso diinkaadana kuu waadixinayo ood maaragtay calaa bayinatin min amrika aad noqonayso markaa kutubta ahlucilmigaas ay leeyihiin aad maaragtay kaydsato ood barato weeyaan atacaamulu maca alkitaabi halkan wuxuu nagu barayaa marka awal waa tuu kutub ururso kutubta aad uruurinaysa maktabadaada gelinaysana nooca ay yihiin miaalu kaa siiyo waa kutubta ahlucilmiga qadiiman waxadiian kutubtii markaa soo jamciso kayfa tatacaamal maca hadihi kutub wuxuu ku barayaa seebaad kutubtaa ula mucaamaloonaysaa atacaamulu la dhaqankaaga iyo mucaamaladaada oo maca alkitaabi kitaabkii aad la dhaqmaysay kitaab baad هذا مثلا كتاب كان سو يبسن هذا اخرنين وحيلة طالب العلم marka kitaabkan aad soo qaadat soo iibsatay suuqaad maktabada tagtay maktabadii beeca tagtay kitaabkana ku aragtay ku ajabiyay waa soo gadatay maxaad ku sameeyay ma shalafka inta gashato rafka inta gashato iska dhigani maqaamada ku ridani maxaad ku sameeyaysa kayfa tataamal ma'a hadhihi ma'a ma'a hadha alkutub kitaabkan sawra muamalanaysa ku barayaa لا tastafiiduu ka faa'iidaysan maysid min kitaabin kitaab kama faa'iidaysanaysid xataa tacrifa ilaa aad ka garato istilaaxa mu'allifihi fiihi istilaaxa iyo qaabka uu mu'allifkii kitaabkan allifay qoray oo u qoray kitaabkaasi ilaa aad fahamto oo aad garatahay kama faa'iidaysanaysid buu ku leeyahay وكثيرا ما تكون إني أهاتبا بذن المقدمة muqadimada kitaabka loo hormariyay horodhiciisi iyo gogol dhigiisa kaashifatan mid muujiso oo faydo oo cadayso an dalika mustalaha kitaabkaas muallifkiisa uu leeyahay ay ku cadaynayso qaabku wuxuu alifay istilaaha uu adeegsaday ay ku tusaysaa marka fabda waxa ka bilowda kitaab fabda waxa bilow min alkitaab kitaabku waxa ka bilowda bi muqaddimatihi kitaabku muqaddimadiisa hore dhiciisa akhrinteeda aad akhriso ku bilow kitaabku muqaddimadiisa kitaab soo qaadatay meel iska dhigin marka ugu horeyso muqaddimadiisa akhri markaad akhriso maxaa ku soo baxayo istilaaha ku alifay qaabka iyo habka uu alifay ayaad arkaysaa maalifka kitaabka uu alifay ba ku soo bixiyay sheekh ibn uthaymeen markuu sharxayo kitaabkan taamulkiisa saddex arimood ba mid noqdaa buu yiri mawduuca oo ka hadlaya inaad aragto macnaa mawduucu ka hadlayo xadiithu ka hadlaya ma tafsiir buu ka hadlaya ma luqo ka hadlaya ma usul fiqh buu ka hadlaya taariikh ka hadli ma wama ila dalika wa horta mawduucu ka hadlayna ogaatid waa mid koobaad weeye mustalaxaadka uu muallifkan ku alifayna waa ina taqaana hadda mesela wuxuu noo keenaya ee waxa way buluuqul maraamka oo kale markaad akhrinayso xadiidka markuu yiraahdo ibn xajar xadiidka markuu soo saaro ir muttafaqun alayhi oo yiraahdo muttafaqun alayhi wuxuu jeedaa ay akhrajahu al-bukhari wa muslim muttafaq alayhi wa maxay bukhari muslim soo saaray xadiidkan laakiin mustalaxa ee muntaqa akhbar waa ka duwan yahay marka muttafaq alayhi yiraahdo muntaqa akhbarka ee shawkarina meel awtaarka uu ku sharxay markuu muttafaq alayhi muallifkiisa uu ku yiraahdo muntaqa saaxiibul muntaqa wuxuu ku daray muttafaq alayhiga imaam ahmed ku daray wuxuu jeeday imaam ahmed iyo bukhari iyo muslim saddexdaas muttafaq alayhi la yiraahdaa buu ku oran marka hadaadan mustalaxiisa aadan muqadamadiisa marka hore ka akhrisanin muntaqaha oo marka hore muttafaq calayhi aad aragto waxaad yani durbadiiba la soo boodi bukhaari muslim kaliya inay wariyaan laakiin uma jeeda bukhaari muslim imaamu axmed saddexdoo isla wariya buu ujeeda taasoo kalea ka mid ah maalan alimaam jalaaluddiin asuyuuti kitaabkiisa la yidhaahda aljaamic asakiir min axaadiid albashiir annadiir markaa fiirisid muqadamadiisa markuu qorayo ayuu wuxuu kugu barayaa kutubta markuu xadiidka markuu wariyo ba wuxuu ku dhigayaa kha kha buu ku dhigaya wuxuu dhigayaa qaaf wuxuu dhigaa miim xuruuf xuruuf hijaab ku qoray hadaada marka musalix muqaddamada aan ka soo akhrinin kha muxuu u jeedaa ma fahmi kartid kha al kha wuxuu u jeedaa bukhari ba soo saaray miimka markuu ku qoro xadiidka muslim soo saaray aaf markuu saaro waa muttafaq aleyh buhaari muslim baa isla soo saaro kule qaafku ujeeda bbuu orayaa ta buu qorayaa tada wuxuu ujeedaa tirmidi baa soo saaro kule yani wuxuu qorayaa nuun nasaa-i baa soo saaray ha buu qorayaa wuxuu le ibnu maajaha soo saaray ha iyo miima isku daraya ham kaliyuu qoraya imaam axmed ujeeda marka mustalaxaas haddaadan baranin waxaa wy muxuu ula jeedaa hada iyo caynka iyo qaafka muxuu ula jeedaa qaafka iyo miimka muxuu ula jeedaa ma garan karaysid marka shayga ugu muhiimsan ugu badan oo laga bartahay waa muqaddimada kitaabka waa inaad akhrisaa kutubta fiqhiga oo kaleeto ijmaac bay ku leeyihin ijmaac marka la yidhahdo maxaa loo jeedaa yacni waxa way culamaa ulumma ayaa ku kulantay wey mawduuca hadday wifaaq yidhaahdaan kutubta qaarkoodna waxaa loo jeedaa ala'ima alarbaca yacni saddexdii imaam afartii imaam oo mashhuurka ahayd yani abu xaniifa iyo maalik iyo ah maarata shaafici iyo axmed ayaa maaratay isku waafaqay saasoo kale ayuu kuu qoraya wy marka ta labaadna waxa weeye musalaxaadka in la barto midda saddexaad sheekh ibnu cuthaymiin ou sheegay waa macrifatu usluubihi wa cibaaratihi qofka usluubka kitaabka habka u socdo sida uu u kutubta sheekhulislaam ibnu taymiya oo kaleeto haddii aad akhriso qofka hadday ku cusub tahay waxaa laga yaabaa inuusan ay ku adkaato laakiin kullamaa uu tikraar ku sameeyo oo kutubihiisa aad u akhriyo oo baxdigeeda u badiyo wuxuu fahmaya isluubka iyo qaabka wax u qorayo iyo cibaaradka uu adeegsanayo ayuu fahmaya weyaan marka kitaabaha waxaa la rabaa mar alla markaa kitaabka soo qaado wuu noo keeni doonaa weliba waa noogu darye muqadimadiisa ko horta akhri muqadamada markaa akhriso saddexda arrimood waad ka fahmi kartaa waxaad ka fahmaysaa mawduucu kitaabku ka hadlayo mustalaxaadkiisaad fahmi kartaa waxaad fahmi kartaa usluubkiisa wadaadada weliba waxay dhahaan marka tamhiidka samaynayaan baraacat istihlaala la yidhaahda kitaabku marka horow shiikhu kitaabkan uu alifo iyuu soo bandhigaa kitaabkan waxa uu ku saabsan yahay ayuu soo bandhigaya marka muqaddimada kitaabka akhri maktabada gelin ila aad akhriso muqaddimadiisa aad akhriso marka kitaab hesho tan uu noogu faahfaahinaya ومنه مدكان أن هذا كسو هذا لني والتعامل مع الكتب مع الكتاب أه التعامل مع الكتاب كذا أن كسو هذا لني مركان حقي سبو ليه إذا حست كتابا حدي كتاب آتهشه oo aad la soo wareegto adiga kitaabad soo aad yaani maarт xawsatik soo galay xeradaadu soo gala waad soo milkisay falaa tudkhilhu ha gelinin fii maktabatika maktabadaada ha gelin ku dhex darin ilaa an tamura ilaa aad marto calayhi kitaabkaasi jardan ay qiraa'atan min awalihi ilaa aakhirihi aad akhriso kitaabka haddaad akhrin karto yar yahay oo kitaab fudud yahay horta hore jardi ku samee qiraa'a jardigana waxaa la yidhahdaa waa mutaalacada kitaabkan ka soo bilowda aad dhammayso muqadamada ka bilow ilaa faharskiisa ka tagto akhri ama hadaa awoodi weydo aw qiraa'atan limuqadimatihi kitaabka muqadimadiisa horudhiciisii ama gogol dhigga kitaabka uu leeyahay akhri haddii aad ka gaari weydo wa fihrisihi fihriskiisana akhri fahrisada waxa waa tusmada dambe tusmada dambe kitaabka maaragtay baab walba iyo fasal walba iyo cinwaan walbaba meesha ku yaala raqamka ku tusayo ayay kitaabka lagu soo ururiyay kitaabka akhri buulay ومواضع منه iyo waxaad ka akhrisaa qaybo asaga kamida kitaabkii kamida akhri amma in jacalta wadi aad ka yeesho hadaadan midalan kitaabkii baad hadda soo gadatay jardi kuma aadan samayn muqaddamadiis ma مواضيع كميده او قodobadiisi ah kamida ah ma adan akhrinin ama in jacaltahu hadii aad yeesho kitaabkii aad soo soo koobtay hadda aad soo heshay maca fanihi fi lmaktaba fanigiisiibaa ku dhex dartay oo maktabadaadi ku yiili yani maktabad baad leedahay maktabadda waa la qaybiya waad ogtihiin luqadda meelaa lagu dhigaa xadiidka meelaa loo yeela sharfis oo rufuuf gooniyaa la geliyaa maarata tafsiirka meel gooniyaa la geliya fikhigi meelaa la geliyaa wahaakada saasaa loo qaybsadaa haddii kitaabkan aad soo qaadayoo maalan oo baabulxadiid ka hadlayay ama fiqhi ou ahaa aad kutub ulfiqhi ku dhex darto fiirin farubamaa mara zamaanun marka saas maktabadda inta iska dhexgeliso rafkii ama maarata shalafkii aad dhexgelisaay farubamaa waxaa la arkaa mara zamaanun zaman inuu ku soo maro wafaata alcumru cumrigaadina ou tago duuna anadari fiihi adoonan fiirinba inuu wakhtigaadu dhammaado kitaabkaba maba taqaanid beelan saa u soo garatay baad waxaad ku dhaxday xagee ka hadlay fannigaas ku dhaxrid waa dhex gelisay cumrigaadin inuu tago dhimataba adoon kitaabkii fiirinba ayaa la arkaa waxaad ka faa'iidaysata lama arko wahaadaa warkanna mujarabun mid jarribay la tajribeeyey waay waa kitaab intaad soo gedid adoonan akhrin aad maktabadda meel iska geliso saa u gelisay waay waad ku iloobi waa shay mujarab wallahu almuwafiqu ilaahay baana subxaanahu wa tacaala adoomadiisa waafajiye weeyaan maktabadaadana mar kasta waxaa raba inaad funuunta isku khaldin baa raba marka haddaa maktabad samaysato aalibulcilmiga maktabad uu guriga ku leeyahay u samee shalfiskaas u qaydi qaybta qur-aanka qaybta xadiidka qaybta fiqiga qaybta luqada qaybta usuulka qaybta mustalaxa wahaakada kala saarsaar saasoo kale u qaybi weeyaan icjaamu lkitaabati kitaabadii qoraalkii yacnii cajaminimadiisii ama fahmila'aantiisii ka zuulinteedii laga zuuliyo ayuu u dhigay wey yani waxaa loo jeedaa ay isaalatu cujmatihi yani fahmila'aantiisii oo la zuuliyo hadda taasaa loo jeedaa waa dhibcihii iyo wixii iyo maaragtay iyo shaqalkii iyo wixii la midka ah ayuu cunwaanka kuugu dhigay weyaan icjaamu kitaabati kitaabada waa qoraalkaada wey qoraalka dhibcayntiisii aad dhibcayso oo dhibco aad saarto yacni aad caddayso baa loo jeedaayo xujmadii aad ka saarto cajaminimadii aad ka saarto wey idaa katabta haddaad wax qorto fa acjim dhibcee alkitaabata qoraalkaadii dhibco ku samee biisaalati cujmatiha inaad ka saarto fahmi la'aantiisii aad ka saarto wey biisaalati cujmatiha biisaalati cadami fahmiha biisaalati cadami fahmiha fahmid la'aanteed inaad ka saarto la fahmo darteed yaad u dhibcaynaysaa wadaalika biumuurin icjaamkan ama xaraka ha la noqdo ama dhibic ha noqdo ama wixii noqdo ha noqotee wadaalika biumuurin arrimo weeyaan ay ka kooban tahay weeyaan kan koobaad waxaa waaye wuduuxu lkhati yacni wadaalika biumuurin ayuu ku sugan yahay wuduuxu lkhati adkaada inuu waadix yahay kitaabada adka waa qoraalkaadii markaad wax qorayso adkaada inuu waadix yahay baa haddii aad khad boosiiso hooska taruuca ku qortid ama ay saddex gelisid bacda ayaam wixii aad qortay lafteedii baadan fahmayn adiga laftaada ma fahmi karayso marka waa inay khadkaada uu waadix yahay tan koobaad tan labaad waxaa weeye rasmigu qoritaankiisii la qoro calaa dawi qawaacid arasmi yani qawaacid alimlaai baa loo jeedaa rasmigana qawaacid alimla waxa la yidhaahdo waa fanni gooniyaho la barto weeyaan habka wax loo qoro marka wax lagu yeerinayo qawaacid buu leeyahay qawaacid alimlaaga inuu calaa dawihaa iftiinkeediina uu ku qoro wixii uu ka bartay inuu ku qoro baa la rabaa wa fii hada mu'alafaat kaiira yani arrintani mu'alafaat fara badan ayaa dhexdeeda ku sugan oo qawaacid اlimlaaga dad badan baa wax ka alifay kutubo badan baa laga alifay min ahamiha waxaa ka mid ah kutubta ugu muhiimsan waxaa ka mid ah oo qawaacid اlimlaaga lagu qoro kitaab اlimlaa kitaabka la yidhaahdo uu leeyahay lixusein waali sheekha lila xuseen waali uu leeyahay kitaabka labaad oo qawaacid اlimlaa la yidhaahdo oo u sugnaaday licabdisalaam moxamed haaruun sheekhaas uu leeyahay qawaacid اlimlaa ama kitaabka saddexaad oo la yidhaahdo almufrad alcalam oo lilhaashimi sheekha haashimi la yidhaahdo uu leeyahay raximahum allahu tacaala ilaahay ha u wada naxariiste eh kutubtaas baaba aham kuwooda ugu muhiimsan ka mid ah keligood ma aha laakiin kutubta waxay ka mid yihiin muhiimka ah ayay ka mid yihiin weeyaan qodobka saddexaad marka waa inuu qoraalkaadii waxaan kitaabadaada horta waa inuu waadix tahay talabaad waa inaad khadkii qawaacid limlaaga yani habkii loo qori jiray waa inaad qawaaciddii taqaanaa wax ku qortaa weeyaan qawaacid limlaana waxa weye waa shay aad maaragtay fanni dhanoo la barta weeye aad u qiimo badan weeye kan saddexaad waxa weeye annaqdu lilmucjami walihmaalu lilmuhmali annaqdu lilmucjami yani kan labaad kan saddexaad waa dhibcaynta midka aanan dhibcaha lahayn mucjamka kan qarsoon oo maarata cajamiga ah oho aan wax ku yaalla la arag in la dhibceeyo nuunka dhibicuu leeyahay khada dhibic bay leedahay yada dhibcay leedahay ta'da dhibcay leedahay zaayda dhibcay leedahay jiimka iyo xada jiimka iyo khada wahaakada wixii dhibic lahayna dhibcooda saarto iyo wal ihmaalu lil muhmali yani radoo kale dhibic ma laha xaadu dhibic ma laha yani maxaa la yidhaahdaa daalku dhibic ma laha wahaakada waxaan dhibco lahayna inaadan dhibic saarin dhibco aadan saarin kan afraad waxa way ashaklu limaa yushkilu inaad xarakayso shakligu waa xarakadii wa taxriiku inaad xarakayso limaa yushkilu wixii ishkaal galo wixii aad dareemaysa kelimad kale inuu ekaanayo yani alladii dakhala ishkaala fiihi ishkaal iyo shaki wuxuu galo kelimadan kelimad kale ay ku darsami karto waa ina xarakaysaa si aad uga saarto kelimada uga saarto wey kan shanaad waxa weeyaan tathbiitu calaamaati tarqiimi qoraalka calaamadihiisa sugitaankiisa la sugo oo maalan meelaa su-aal kuugu imaanayso calaamatul istifhaamki inaad saartid waa calaamatu su-aal inaad saartid meelaa wax lala yaabo kaaga imaanaya calaamatu tacajubki inaad saarto laba hadal baad waxaa rabtaa oo wada xiriirto inaad hadal muctarida soo dhexgeliso hadal inaad soo dhexgeliso waa inaad laba shardo yani maarata jiitin iyo jiitin kale dhexda ka gelisaa si hadalkan aad kaa ugula ula socdo si loo ogaado wamaa ilaa dalika yani waxyaalahaasoo idil ayaa la yidhaahdaa tarqiim ee tahbiitu calaamaati tarqiimi laakiin kulligood waxa weeye waa fii hayri aayatin ow xadiidin mar haddii xadiid iyo aayad ay tahay iyagu waxa weeye waa waadix imlahooda waa la yaqaanaa waa shay waadix oo la garanayo wey qur-aankana waa la yaqaanaa aayaddana waa la yaqaanaa fii hayri aayatin waxaan aayad ahayn ow xadiiin ama xadiid aanan ahayn ayaan arrimahan aan kaga hadlaynay qur-aankiina waa la xarakeeya axaadiistii waa la xarakeeya wahaakada weeyaan marka qofka aalibulcilmiga ah waxyaalaha laga rabo kitaabkii haddood wax qorayso oo inaad wax alifto aad rabto taaliifkaada qoraalkaagu inuu caddaado baa la rabaa waa inaad khadkaada cadyahay waa inaad qawaacid imlaa aad garanayso waa inaad nuqadkii iyo shakligii iyo kulli yani tarqiimkii inaad siisi baa la rabaa weyaan alfaslu saabicu fasalka toddobaad almaxaadiiru waxyaalaha oo ardayga looga digaayo maxaadiirta waxyaalaha laga digo oo xadarka iyo digtoonida inuu qofku ka qaato u baahan tahay ayuu musanifku meeshaan ugu baray fasalkii toddobaad waa fasalka ugu dambeeyey weeyaan lanna kitaabku toddoba fasal buu ka koobnaa lix fasal waa noo dhammaatay kii toddobaad weeyaan wuxuu yidhi xulumulyaqda waxyaalaha lagaaga digayo aaday u tiro badan yihiin marka canaawiin aad u tiro badan buu noo samayn doonaa arki doonaa wuxuu ugu hormariyey xulumulyaqda xulum waa taqaanaa waa riyada ama qarowga marka yaqdana waa soo jeedtii wey qof asagoo soo jeedo qarwahayo marka taa iska ilaali adoo soo jeeda qarwin maaragtay qarw iyo ruyo iyo riyo ku qabanin macnaa taas u jeeda xulum waa jamcu ahlaamin waay alyaqda waxaa loo jeedaa waa baraaruga soo jeedkii weeyaan marka macnaheedu waxa waaye soo jeedkii oo qarowga ahaa kaasan kaaga digi maxaadiirtuu ka mid yahay iyaaka iska ilaali wa hulum al-yaqda soo jeedka yaani soo jeedida qarowgeeda ama riyadeedii iyo adiga ayaan idin kala digi way iska ilaali marka macnaha muxuu jeedaa saga ku fasiray sheekha hulum al-yaqda muxuu ka wadaa ومنه وحوي وحكمد حلم اليقظه بأن تدعي العلم علم إنا تشيغته لما شيء إنا تقانود علم أوليذاي لم تعلم آذان قرنين inaad tiraahdo waa aqaanaa waa adoo soo jeedo qar weeye oo riyoonayo kala weeyaan aw itqaan yani waxa weeyaan baan taddaciya soo lama dhihin inaad sheegatid yani inaad sheegato alcilma limaa lam taclam aw itqaana maa shay sugitaankii lam tudqin aadan sugin shay aadan mudqin ku ahayn baad leedahay aniga mas'aladaas waa itqaaniye kitaab hebel waan sugay waa mudqin baan ku ahay mana adan idqaaninin mana adan sugin taasoo kale iska ilaali buuli waa ru'yo weya ru'yo waa waa adoo soo jeedo qarow ku jiro oo kale fa in facalta arrinkaas haddii aad samayso oo aad yacni wax aadan cilmi u lahayn aad sheegatoo tidhaahdo cilmi baan u leeyahay shay aadan suginna aad tidhaahdo waa sugayoo waa aqaanaa oo sida aad tidhaahdo fa huwa xijaabun waa xijaab kafiifun oo tiro badan oo weyn can ilcilmi cilmigii kaa xijaabaya waa xijaab aad u weyn oo adiga cilmigii kaa hor istaagaya maxaa yeele meesha aad wax ka baran lahayd baad waxaa iska dhigtay inaad caalimtao wax taqaano marka tan xijaabay cilmigaada u noqonaysaaye iska ilaali maxaa wax aadan aqoonin markaad sheegato maxay dhihi jireen wakullu man yaddacii bima laysa minhu fadaxathu shawaahid limtixaani yacni saasay dhihi jireen qofka wuxuusan ahayn sheegto cilmi baan leeyahay maaragtay eh, axaadiistaasaan xifdiyey saasaan ahay markii la imtixaano ayuu fadeexoobaya shawaahid imtixaana fadeexaynayso haddii la imtixaano weeye marka macnaheedu waxa weeye adiga inaadan dadkii caalim iskaga dhigin oo aanan oranin aniga maarta caalim baan ahay iyo sheekh fulaan baan ahay waxaasaan aqaana inaanan dhihin lanna dadka ahlu ahaayee hore ma aynan waxaynan aqoonin ma sheegan jirin laakiin dad dukhalo la yiraahdo oo soo dhex galay ayaa waxaan maartay cilmigii fasaadiyay oo aad ay uga digeen aad bay uga digeen runtii maaragtay wuxuu leeyahay ibn xasm al-dhahiri ibn xasm al-dhahiri markuu noocaas ka soo hadlay wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay la aafata ala al-ulum wa ahliha adarra min ad-dukhala'i fiha culuumta iyo cilmiga iyo ahalkiisa aafo uga weyni badan ma jiro dadka ayagoo aan ahlu cilmi ahayn soo dhexgaloo cilmigii sheegto wahum min hayri ahliha ayaguna aysan dadkii ahalka cilmiga culuumta ahalkeedii aynan ka mid ahayn buu leey fainahum yajhaluun wa kuwa jaahiloo cilmigii ka jaahila culuumtii wayadunnuuna annahum yaclamuun waxay malaynayaan inay wax garanayaan wayufsiduuna wayuqadiruuna annahum yuslixuun waxbay fasaadinayaan waxayna la tahay inay hagaajinayaan waa kuwa imaamu shaafici raximahullahu ayagana uu ka digay weyaan uu ka digay wuxuu leey imaamu shaafici raximahullah dadka noocaasoo kale ihi falwaajibu cala alcaalamiina dadka maaragtay waxaa waajib ku ah buu leeyahay dadka dhan alcaalamiin waa makhluuqa u jeedaa bani aadamka waxaa waajib ku ah anlaa yaquuluu ilaa min xayu calimuu inaysan wax sheegin ilaa wax yaqaanaan mooye waqad takalama fi lcilmi man low amsaka can bacdi ma takalama fiihi minhu lakaana alimsaaku wlaa bihi waaqrabu min asalaamati lahu in allah yani wuxuu leeyahay waqad takalama fi cilmi cilmigii waxaa ku hadlay oo maaragtay cilmigii wax ka sheegayo culumaanaha yidhi man dad ku hadlay low amsaka can bacdi maa takalama fiihi minhu hadduu ka joogsan lahaa waxa uu ku hadlay qaar ka midana uu ka aamusi lahaa la kaana alimsaaku wlaa bihi ka afhaysigaas oo ka joogsiga uu ka joogsaday ay u habboonaan lahayd wa aqrabu min asalaamati lahu in sha allah salaamadan ayada ugu dhowaan waa aayadda ilaahay uu leeyahay walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca wاlbasara wاlfu'aada kulu ulaaika kaana canhu mas-uula waxaadan cilmi u lahayn ha raacraacin waa aqaana hadhihina sheeganin bannaanka ka istaag alimaam alhazaali hadalladiisii waxaa ka mid ah uu odhan jiray low sakata man laa yaclam lasaqada alkhilaafu buu dhihi jiray yani khilaafku wuxuu ka imaanaya qof aan waxba aqoonin oo wax ifaareeyo oo wax kiciyo ayuu khilaafku ka yimaada haddii midkaas aan waxba garanin oo naga aamusi lahaa khilaafba ma jireen uri dadku ismaba khilaafeen laakiin nin aanan khilaafkiisu aan muctabar ahayn ayaa masalo soo jeedinaya markaasaa masalada waa walaysa kullu khilaafin jaa muctabaran ila khilaafun lahu xadu min anadara layidhahda khilaafka la ictibaariyo waa midka leh xadu min anadar daliil mid kalaha ayaa la yidhahdaa khilaafkiisa oo muctabar noqonaya weyaan wuxuu dhihi jiray maaratay eh, alimaam alxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah ullah waxaa ka mid a hadaladiisii idaa takalama almaru fii hayri fannihi ataa bihadihi alcajaa'ib buu dhihi jiray qofka fanigiis wuxuusan ahayn markuu ku hadlo ou sheegto cajaaibuu la yimaada cajaaibtaasoo kaleu la yimaadaa buu dhihi jiray marka culimmadeennii aad iyo aad ayay uga digi jireen dadka dukhalada ah oo cilmiga soo dhex galo oo culumta sheeganayo aaday uga digi jireen marka masaladaas waxaadan cilmi ulahayn waxaa kugu filan laa adri inaad tiraahdo maantana waxaad ogtihiin yani dimaadii dhiiggii nin aan ahal u ahayna fatwoonayo oo le hebel waa murtad ha la dilo hebel waa maaragtay waa haakada xukum iska soo saarayo ahlna ma aha caalimna ma aha wuxuu leeyahay lama arko furuujtii oo farjigii ah ayaa lagu banaysanayaa nin jaahil oo ahal u ahayn ayaa ibaaxaynaya farjigii banaysanaya maaragtay furuujtii muxaramka laana labada mas'alo ad-dimaa wal furuuj islaamka aad u adkeeyay diinteed aad u adkeysa farjiga iyo maaragtay in lagu banaysto yani ma waxaan sharci ahayn in lagu banaystaa masaladaas aad uga hadlay dhiiggan in xaq darro lagu daadiyo furuujtana xaq darro lagu intihaago waana la ka reebay weyaan marka masaladaas ayay culammada aad uga hadlaan yani waxayna la mid tahay qofka shay wuxuusan aqoonin ka hadlayo qof isagoo soo jeeda riyoonaya oo kaleu la mid yahay weyaan hada bilahi towfiiq